bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqh qwlي wuxuu mualifku xafidah اllah alxukm الsharciy اlwadciy waxaan kusoo jiray xukumkii mualifku waa kii soo tacriifiyey xukumka oo ku tacriifiyey khiطaab اllahi tacalى almutacaliq bafcaali اlmukalafiin biاliqtidaaءi aw اltakhiiri aw اlwadci waaya dabeetana mualifku wuxuu u qaybiyey xukumkii laba qaybood xukm takliifi iyo xukum wadciga xukumka takliifki waan ka soo hadalnay xukumkii wadciga ahaa ayaan halkan ka guda gelayna wuxuu ihi waama alxukm الsharciyu اlwadciyu xukumkii sharciga ahaa ee wadciga ahaa ee macnaha dejinta loo nisbeeyey waxaa weeye fahuwa asagu khiaab ullahi tacaala ilaahay khiaabkiisi weeye almutacaliqu ee ku saabsanaa bijacli shayi shaygii in laga yeelo sababan sabab aw amase shardan shardi aw amase maanican mid wax aw amase saxiixan mid asaxaya aw amase faasidan mid faasido buraya xukumkii sharcigaha ee wadcigahaa wuxuu mualif ku tacriifiyey khiaab ullahi tacaala almutacaliqu bijacli shayi sababan aw sharطan aw maanican aw saxiixan aw faasidan haddaba xukumka sharciga ah waa khiطaab ullah ilahay khidaabkiisii wey hadda ka hor baa mualif markuu xukumka takliifiga soo tacriifiyey waa kii laha khiطaab اllahi tacala almutacaliqu biafcaali اlmukalafiin biاliqtidaaءi aw اtakhiir marka had iyo jeer usuuliyiintu xukumka waxay ka dhigayaan khidaabka ilahay laftirkiisa ka dhigayaan mar had u fiirso baynama fuqahadu ay ka dhigayaan xukumka sharciga ah ficilka mukalafka saas kala duwan marka usuuliyiinta iyo fuqahadu maalan xukumkii takliif marka soo hadlaynay wuxuu mualif ku tacrifiyey khitaab ullahi tacala almutacalliq biafcaali almukalafiin khitaabka ilahay ee ku tacalluqa afcaasha mukalafiinta marka tusaalihiis waxa wey maalan aqiimu salaa aqiimu salaa waa khitaabka ilaahay khitaabkaasaaba ah cinda alusuuliyiin xukumkii sharciga ah khitaabkaasaaba ah xukumkii sharciga takliifiga ah baynama fuqahadu ay leeyihiin khidaabkan ma aha xuumkii eh xuumku waxa weeye alwaajib waa waajibkii ficilka mukalafka laftirkiisa ayaa xuumkii ah marka saas u kala duwan yihiin usuuliyiintu iyo fuqahadu waayahay haddaba kan wadciga ah waa khidaabka ilaahay ee ka dhigay shayga sabab ama shardi ama maanic ama kani kuma saabsano afcaasha mukalafiin toos uma saabsano ee shay baa laga dhigay calaamad laga dhigay astaan laga dhigay xukunka sharciga ah xukunka sharciga ah astaan laga dhigay astaanta waxay noqon kartaa sabab bay xukunka sharciga noqon kartaa shardi bay noqon kartaa xukunkii sharcigaha maanic bay noqon kartaa xukunka sharciga ah. ah oo diidi kartaa xukunka sharciga inuu fulo waayahay saxadiisii bay tusinaysaa inuu asaxay iyo ama faasid ama waxa lagu sifaynaya inu saxiya ama inuu faasidiya wahaa kada shantaa haddaba kama baxsano xukunkii wadciga sabab shardi maanic saxiix faasid waa hantaa waa hantii aan soo sheegnay ee takliifiga ahayd anteedii weyaan hantii takliifiga ahayd shanteedii wadcigu noqonaya waayahay dibbuu mualifka tilmaami doonaa farqiga u dhexeeya xukumka takliifiga ah iyo xukumka wadciga ah waayahay haddaba xukumka wadciga markaan soo ururino waa wax uu sharcigu oga dhigay calaamo xukumkii arciga ah, xukumkii takliifiga ah wuxuu calaamo oga dhigay weyaan calaamada waxay noqon kartaa in uu sabab u yahay xukumkii takliifiga ah ama uu shardi u yahay ama uu maanic yahay uu diidayay inuu asaxo amaba saxadiisa uu tusanayo ama fasaadkiisa uu tusanayo waaya wuxuu i ama alxukm sharciy lwadciy fahuwa khiaab اllahi tacala weeye almutacaliqu ku tacaluqi bijacli shay shayga in laga yeelo sababan sabab laga yeelo aw mise shardan shardi laga dhigo aw mise maanican mid wax diidaya laga dhigo eh, ama wax reebay aw saxiixan ama mid asaxaya laga dhigo aw faasidan ama mid faasidoo buraya laga dhigo fasababu sababkii huwa isagu maa shay weeye yalzamu uu ka dhalanayo min wujuudihi helitaankiisii wujuudi sababi sababka helitaankiisii alwujuudu helitaan baa ka dhalanaya macnaha musababkii shaygii musababka ahaa ee sababta ka dhalanayay in la helo ayaa markaa ka laazimaysa wa min cadamihi wayalzam waxaa ka laazimaya min cadamihi cadami asababi sababka marka la waayo alcadamu in la waayo musababkii ayaa ka dhalanaysa kaliskaari sida sakhradii weeye yalzam waxaa ka dhalanaya min wujuudihi sakhradii in la helo wujuudu taxriimi xaaraamayntii in la helo wa min cadamihi cadami sakradii markii la waayana cadamu cadamu taxriimi xaaraamintii in waayo ayaa ka dhalanaysa waayahay sababku waa noocii koowaad ee anwaacdii ee xukumkii wadciga ahaa waxa weeyaan buu idhi isilaaxan dabcan luqatan mualifka nooma tacriifinin maxaa luqatan waxaan oga baahannahay ma jiro isilaaxan buu marka mualifka ku gaabsaday marka wuxuu idhi maa yalzamu min wujuudihi alwujuud wayalzamu min cadamihi alcadam macnaha sababka helitaankiisa waa ka dhalanaya musababkii in la helo sababka waayitaankiisa waa ka dhalanaya musababkii shaygii musababka ahaa ee sababta ka dhalanaya in la waayo ayaa ka dhalanaysa haddaba sababka iyo musababku wujuudan wa wada socdaa haddii sababkii la helo musababki waa la heli haddii sababkii la waayo musababki waa la waayaya waaya miaal buu noo keena wuxuu ihi sida iskaarka oo kale sakhraddii haddii sakhraddii sakhraanimadii ama sakhradii haddii laga helo hay waxaa ka dhalanaya shaygaas inuu noqdo maxay xaaraan haddii shay laga waayo sakhradiina shaygaasi waxaa ka dhalanaysa in markaa uusan xaaraan noqon maalan sharaab ayaa laga helay sifadii iskaarka sharaab muskiru noqdo oo qofka maan doorinaya qofka ku sarkhaamaya sharaabkaasi xaaraan buu noqonaya sharaabkaasi ayankan wuxuu doon ha buu noqonaya haddii mar laga helay sifat aliskaar ababki haddii laga helay musababkii oo aha taxriimkii ayaa markaa ka dhalanaya haraabkii laftirkiisii ayaa sakhradii ka baxday sakhradii ka baxday khamri buu ahaa iskaarkii baa ka baxay de mubaax buu noqonaya sakhradii ka baxda oo khalbuba noqday maalan inuu khaloobeyba marka mubaax buu noqonaya mubaax ayuu markaa hee noqonayaa oo waxa weeye mar haddii la waayo sababkii taxriimka waxa weeyaan taxriimkiina waa la waayaya taxriimkiina waa la waayay haddaba iskaarkaasi waxa weya waa tusaale mualifka noo keenay oo markaa sababkii uu ku tusaaleeyey sababku marmarna wuxuu noqon karaa munaasiban lilxukm marna wuxuu noqon karaa hayra munaasibin lilxukm yani sababkii mar qaarkood xukumkiisii munaasib u yahay marna munaasiba maaha oo calaqa kama dhexayso hadda maalan tusaalahan hadda mualifka noo keenoo kale iskaarka iyo taxriimka calaqa ka dhexaysa harcigu wuxuu sharaabka muskirka u reebay waxa wey maxaa yeele caqligii ayuu bedelayaa amaankii buu doorinayaa oo qofkiibuu dee waxa weeye xiskii ka sii qaadaya walidaalika buu sharcigu xaaraameeyey sharaab kasta oo maandoori ah waaya iyo wax kasta oo maandoori ah taas calaqaa ka dhexaysa haddaba munaasabaa ka dhexaysa sababkii iyo musababkii ama sababkii iyo xuumkii mar qaarkood waxa laga yaabaa sababka iyo musababkiisa inaysan wax munaasabaha yaraata ka dhexayn oo caqligu garan karo caqliguusan fahmin sabab ka dhexeeya maalan cadceeddu inay zuusho duluuku shams cadceeddu inay zuusho waxa waya sababun liwujuubi salaati duhur salaadda duhur inay waajibto ayuu markaa sabab u yahay haddaba caqligu ma garan karo sababta ka dhaxaysa cadceeddu inay zuusho inay sabab u tahay waajibitaankii salaadii duhur iyo wakhtigeedii soo galo waxa caqligu fahmi kara ma ah waaya yani calaqada ka dhexaysa ma fahmi karo walidalik kaa hore ee sababkii iyo xukumkii takliifiga ah ka dhexaysa munaasabo waxaa lagu magacaabaa sababka noocaasa cila lagu magacaabaa maxaa lagu magacaabaa cillo haddii aysan munaasabo ka dhexayninna waa un sabab ee cillo ma ah. waa cilladii qiyaaska fii baab alqiyaas cilladii wayaan haddii munaasabo ka dhexayso waa cillo haddaysan munaasabo ka dhexaynina markaa yani macnaa hayr macquul macnihiisa lama fahmayeba hayr macquul macna weeyaan markaasoo marka sabab maa lagu tilmaamay ee cilo maa haddaba cillo kasta waa sabab laakiin sabab kasta cillo maha cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya sababtii iyo cilladii wuxuu yidhi washardu shardigii ma huwa asagu maa shay wey yalzamu ka laazimi min cadamihi la'aantiisa alcadamu la'aan ay cadamu lmashruudi shaygii mashruudkaha in markaa la waayo ayaa ka dhalanaysa walaa yalzamu kama laazimayso kama dhalanayso min wujuudihi wujuudi hari hardiga in la helo wujuudun walaa cadamun helitaan iyo waayitaan la helo ama la waayo mashruudkii kama dhalanayso liaatihi marka ku darso liaatihi ku darso alkaa wshardu shardigu huwa asagoo maa shay wey yalzamu ka laazimayo min cadamihi la'aantiisa cadamu lmashruudi shaygii la shardiya in la waayo walaa yalzam aysan ka laazimayn min wujuudihi wujuudu ashari shardigii in la helo wujuudun helitaan la helaya mashruudkii walaa cadamu waayitaan waayiyo mashruudkii la shardiyey lidaatihi lidaati shari shardiga daatadiisa awgeedna loo helaya ama loo waayo wadalika miaal kalwuduui sida weysadii weeye fainahu weysadii yalzamu waxaa ka laazimaya min cadamihi cadamilwuduui weysada waayitaankeedii cadamu sixati salaati salaadda inayna asixin baa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa walaa yalzamu kamase laazimayso bal hadd u fiirso min wujuudihi wujuudilwuduui weysadii helitaankeedii in la helo la wujuuduha salaadii in la helo iyo walaa cadamuha in la waayo toona midna kama laazimayso waaya hardiga mualifka inoo tacriifiyey wuxuu yihi shardigi waxaa weeye shayga haddii la waayo mashruudkiisii haygu hardiga u ahaa la waaye shaygu shardiga u ahaa la waaye haddii la helana kama laazimayso kama dhalanayso in la helo mashruudkii in la helitaankiisa in la helo mashruudkii iyo in la waayo toona kama dhalanayso tusaale waxa weya mui sida weysadii oo kale weysadii waxay shardi u tahay salaadii asixitaankeedii shardun lisixati sala haddaba weysadii haddii la waayo salaaddii ma asaxaysa ma asaxayso salaad bilaa wuduuah bilaa weysaa ma asaxayso waaya walaa yalzamu min wujuudiha wujuudii haddii shardigii la helo oo weysadii ahana kama dhalanayso in salaadii la helayo iyo in la waayiga toona oo waa sidee asagoo weyse qaba eh, yaa la dhici karta inuusan tukaninba salaaddii soo maha isagoo weyse qaba yaa laga yaaba inuusan tukanin inuu tukado waa suuragal qofka hadduu weyse qaato inuu tukadana waa suuragal inuusan tukanin waa suuragal haddaba shardiga helitaankiisa kama dhalanayso in mashruudkii la helo iyo in la waayo toona laakiin waayitaankiisa shardiga haddii la waayo waxaa ka dhalanaysa in hee mashruudka in la waayo haddaba cadamu shar waa ka dhalanaya cadam almashruud mashruudka in la waayo laakiin wujuud shar shardiga in la helo kama dhalanayso in mashruudkii la helay in la waayo toona labada midna ka dhalanayso haddaba qayd waxaan ku daray lidaatihi ah qaydkaas usuuliyintu way ku daraan lidaatihi waxa lagu darayo waxaa weeye yani mar qaarkood waxaa ka laazimaysa wujuud shar shardiga in la helo wujuud lmashruud sharuudka in la helo waa haddii uu la xidhiiro maxay hardigii amar khaarija amarka la xidhiiray oo maala waxaa la xidhiidhay sababkii baa la xidhiidha sababkii shardiga haday wada xidhiidhaan wujuudu shardi waxaa ka laazimaysa wujuudu almashruud mashruudka in la helo laakiin laa lidaati shar shardiga daatadiisa maaha waxa loo helaya mashruudkii ee waxa weyaan maxaa yeelay sabab baa la xidha sababkaas awgii la xidhay ayaa markaa u laazimay oo yani loo helay mashruudkii tusaale haddaan usoo qaadana waxa weeye zakada sababna walaab ah shardina walaab ah sakada sababkeeda waxaa weeye milku nisaab qofkii inuu nisaab helo shardigiisna waxaa weeye sakada ku waajibaysana in xawl soo wareego waaya haddaba qofkii haddii uu xawl soo wareego macnaheeda maaha in xoolihiisa sakada ku waajibayso waxaa laga yaaba nisaab dhannayn laakiin haddii sabab uu la xidhiidho shardigaas oo ahaa inuu milki nisaab nisaabna haysto xawlna uu ka soo wareegay marka sakadii ayaa waajibaysa bal hadda fiirso laa lidaati shar shardiga awgii kama dhalanin xukunkii ee wuxuu ka dhashay liqtiraani sababi bihi sababka la xidhiiray awgii ayuu markaa lidaatihi saa darteed waan u qaydaynaa la xidhiiray oo ah milku nisaab ayay markaa waajibtay waaya mar qaarkoodna shardiga wax la xidhiiri karaa maanic oo marka yalzamu min cadamihi in waayo waxa ka dhalanaysa cadam ka dhalanaysa cadam ka dhalanaysa marka shardigii in waayo waxaa ka dhalanaysa in mashruudkii la waayo laa lidaati shar sadga sababtiis awgee ma aha bal liiqhtiraani lmaanic bihi maanic baa la xihiirsamay tusaale haddan soo qaadano milkiga nisaabka in la milkiyo waxaan idhi waxa waya sababu liwujuub azaka iyo xawlka inuu soo wareego haddii haddaba shardigii la helo oo ah qofkii inuu maarata xawlhantidiis ku soo wareegtay laakiin uu la xidhiidho maanic diidaya sakadii inay waajibto maalan qofkan waxaa weeye deyn baaba lagu leeyahay waa madiin culamada qaar baa qabta qof haddii deyn lagu leeyahay xoolihiisii milkigii nisaab ka naaqusinaysa amaba xoolihiisoo dhan deyn loo wada leeyahay inaysa markaa sekada ku waajibeen xata haddii xoolihiisa nisaab ay gaadhaan marka calaa hada alqowl qowlka haddaan qabanno maadaama maanic meesha uu jiro shardiga in la helo cadam baa ka dhalanaya u fiirso hadda waxaa ka dhalanaya wujuudkii shardiga cadam baa ka dhalanaya laa lidaati shar shardiga helitaankiis keliya ma aha waxa weeye liikhtiraan ilmaanic bi maanicaasaa keenay xukumka walihada baa lagu tacriifiya washtardu maa yalzamu min cadami alcadam walaa yalzamu min wujuudi wujuudun walaa cadamun lidaati lidaatidaasaa la raaciyaa si loo saaro markaa haddii uu la xidhiidho amar khaarija sida sababkii iyo maanicii wuxuu idhi wlmaanicu maanici huwa asagoo maa shay wey yalzam uu ka laazimayo min wujuudi helitaankiisi alcadamu in la waayo markaa xukumkii sharciga ahaa walaa yalzamu kama dhalanayo min cadamihi cadamilmaanici maanici in la waayo wujuudun helitaan la helaya xukumkii walaa cadamun iyo waayitaan la waayayo xukumkii midna kama dhalan maayo wadalika miaalka alxaydi sida xaydka weeye fainahu eh, xaydkii yalzamu waxaa ka dhalanaya min wujuudii xaydkii in gabadhii laga helo caadadii imtinaacu salaad salaaddii inay noqoto mamnuuc ay ka reebanaata gabadhi wa cadamu sixatiha ayna ka asixin xataa hadday tukato walaa yalzamu kamase dhalanayo min cadamihi cadamilxaydi xaydkii in la waayo laa wujuuduhaa in la helo salaadii iyo walaa cadamuhaa in la waayo toono maanic waa noocii saddexaad isagu waxa weeye maa yalzamu min wujuudihi اlcadam haddii la helo maanicii waxaa la waayaya xukunkii sharcigaha haddii maanicii waxa iyo in la helo toban ka dhalan mayso tusaaladaan usoo qaadan wuxuu ku uhi mualifku alxayd gabadha inay caado ku dhacdo xaydku waa maanic min asala salaadu diidaya yani wujuubkeedii iyo asixitaankeedii labada wuu diidaya haddaba haddii xaydkii gabadhii laga helo salaadiina ku waajibi kana asixi waa maanic haddiise xaydkii la waayo oo gabadhi aysan xayd qabin oo ayna caado qabin kama dhalanayso in la helo salaadii iyo in he salaadii in la helo iyo in la waayo toona kama dhalanayso waxa laga yaba gabadhii iyadoon caado qabin inaysan haddana salaaddii tukan oo ay salaadii kaba tagtaba taariku salaad noqoto inay tukatana waa laga yaaba marka yani maanicii waayitaankiisii kama dhalanayo wujuudu xukm xukunka in la helo iyo in la waayo toona ka dhalan mayso halka marka u fiirsato walaa yalzam min cadamihi wuxuu lid ku yahay maxay hardigii hardiga waxay walaa yalzam min wujuudihi wujuudun walaa cadam maanican waa walaa yalzam min cadamihi wujuudan walaa cadam aslan maanic wuxuu lid ku yahay shardiga xagga hore xataa yalzamu min wujuudihi alcadam shardigan wuxuu ahaa yalzamu min cadamihi alcadam kana waa wujuudkiisa helitaankiisiba cadam ka dhalanaya xagga dambena uu kala duwan yahay laa yalzamu min cadamihi wujuudan walaa cadam kaana waxaa weeye laa yalzamu min wujuudihi meesha cadamka ka la yidhi wujuudan walaa cadam laa yalzamu min wujuudihi wujuudan walaa cadam lidaati saa darteed tacriifaadkana waa in la dabdiya oo la qaybaa sideeda in loo qaybo wey tusaale kale haddaan usoo qaadanno maanici alqatl dilkii maanicun min almiiraa qofka hadduu dhaxalsiyihiisa uu dilo ma dhaxlayo laa yaritn qatil waa kii xadiidku ahaa waa maanic haddaba alubuwa aabbanimadu maanicun min alqisaas qisaastii bay diidaysaa aabbuhu hadduu dilo inankiisii loo qisaasi maayo loo qisaasi dilku wuxuu keenay dilka camdiga ah wuxuu keenaa qisaas laakiin hadda maanic baa jira oo maanica waa maxay waxa weya waa ubuwadii aabbanimadii weeyaan maadaama asaga uu dhalay marka loo qisaasi maahayo waxay dhahan culimmadu markay tacliilinaya arrintaas kaana sababan fii wujuudihi falaa yakuunu sababan fii cadamihi yacni aabbuhu wuxuu sabab u ahaa helitaanka inankan haddaba inankan sabab u noqon mahayo in aabbihii la waayo kaana sababan fii wujuudihi falaa yakuunu sababan fii cadamihi waayahay wاصaxiixu صaxiixii huwa asagu maa shay weye yatacalaqu ku tacalaqu bihi asaga annufuudu fulitaan wayuctadu bihi la tirsanayo cibaadatan kaana ahaya cibaada ahaya aw mase mucaamalatan mucaamala ahaya ka salaati sida salaadii weeye almusawfiyati ee oofsatay lishuruudiha shuruudeedii wa arkaanihi arkaanteedii walbeyci beyci weeye alladii kaasoo istawfa oofsaday lishuruudihi shuruudiisii wa arkaanihi arkaantiisii wlbaailu baailkii huwa isagu maa laa yatacalaqu bihi nufuudu fulitaan wuxuusan ku tacalluqin weeye walaa yuctadu bihi aan la tirsanaynin cibaadatan kaana cibaada ahaaya aw mase mucaamalatan mucaamal ahaaya ka salaadin waa sida salaadii alatii taasoo lam tastawfi aan oofsanin shuruudaha shuruudeedii aw amase arkaanaha arkaanteedii fainahaa salaadaasi laa yuctadu biha la tirsan mahayo walcaqdu caqdigii weeye heshiiskii mucaamalada ahaa aladii lam yastawfi aan oofsanin macnaha aan laga wada helin shuruudahu shuruuddiisii oo mase arkaanahu arkaantiisi aan wada oofsaninoo arkaantiisi ayn u dhammaystirnayn fainahu caqdiga asaga ah laa yanfudu fuli maayo walaa yuctadu bihi la tirsan maayo falcaqdu caqdigii yatasifu wuxuu ku sifoobayaa binufuudi fulitaan walictidaadi iyo tirsasho walcibaadatu cibaadadii tuusifu waxaa lagu sifaynayaa bilictidaadi tirsasho faqad oo keliya isilaaxan xagga isilaaxa waaya axiixii iyo baailku halkan mualif ku tacriifinaya axiix waxaa weeye waa waxa nufuud uu ku tacalluqo ku yidhi maa yatacallaqu bihi annufuud waa waxa nufuud ku tacalluqonufuud maxaa looga jeedaa nufuudka waxaa looga jeedaa in wixii uu fulo oo maqsuudkiisa uu ka xasilo ka ratmi nufuudka hadda lagu sheegi waxa weyaan waxaan la samaynaya inuu maqsuudkiisa ka xasilo saan tilmaami doona insha allahu tacaala islamarkaana la tirsanaya oo wixii uu qofkii ka gudayo mujzi uu yahay yuctadu bihi waxa loga jeeda in qofkan hadduu cibaadadii ml cibaadadii ay ka dhacayso oo ay ka asaxayso ka fulayso ama cibaado ahaado ama mucaamalo ahaado waaya tusaale kuu soo qaada wuxuu sida salaaddii oo kale salaadda haddii shuruuddeedii arkaanteedii la helo waxaa la leehy waa salaatun saxiixa waa salaad asaxday shuruuddeediina waa la helay arkaanteediina waa la helay waaya beecoo kale haddii shuruuddiisii la helo iyo arkaantiisa waxa lagu tilmaamaya beec saxiixa waayahay kaa haddaba waa saxiixii saxiixu haddaba waa waxa nufuud fulaya oo maqsuudkiisii qofka uu ku gaarayo haddii cibaale ahaydna cibaadadii ka gudayso ay ka ansaxayso hadduu mucaamalo ahaana mucaamalada maqsuudkeeda ku gaarayo oo waa maxay mucaamalada raadkeedii baa ka dhalanaya bal ad u fiirso beyc buu ahaa beyca maqsuudkiisu waa maxay naqlulmilk milkigii in la wareeji qofkii baayac ahaana inuu milkiyo amankii lacagti mushtarigana inuu milkiyo maxay mabiicii shayga laga iibiyey ka xasilaya beecii haddaba hadduu aarkiisii faaiidaraadkiisii ka ratimo waxaa la dhahaa saxiix waaya nikaaxa maqsuudkiisu waa maxa in labadan qof ee laisku meherinayo ee xalaal isu noqdaan waaya haddaba nikaaxi saxiixa waxaa ka dhalanaya xilli baa ka dhalanaya xilli inay gabadhan xalaal u noqoto qofkii loo meheriyey ayaa ka dhalanaysa waaya haddiise nikaaxi uusan asixin raadkiisi kama dhalanayo hadduusan asixin raadkiisi kama dhalanayo waayahay wuxuu idhi mualifku baailka markuu tacriifinaya baailku wuxuu lid ku yahay saxiixi faasidna waa la dhaha baailna waa la dhaha baailka iyo faasidku cinda aljumhuur waa isku macno maa laa yatacallaqu bihi nufuud waa wax furitaan uusan ku tacalluqin walaa yuctadu bihi aan la tirsanayn bimacnaha raadkiisi kama dhalanayo sheegan hadduu cibaado ahaana cibaadadii qofkii ka dhici mayso haddii uu mucaamalo ahaana mucaamaladii waxaa weye qofkii maqsuudkeedii kama ratimayo hadduu beecaa beecii shaygii ku milkin mahayo shayga hadduu beec baadil yahay haygii ku milki maysid waxa weeye raadkiisa kama dhalanaya hadduu nikaaxaana gabadhii xalaal kugu noqon mayso nikaax faasid hadduu ahaa waaya ama cibaada ha ama mucaamalo ha tusaale ku keen wuxu uhi aan shuruuddeedii iyo arkaanteedii oofsanin waxa weyaan lama tirsanayo waxa weyaan cibaadadaas mualif kuma dhihin walaa tanfud salaaddii fuli maysa ma dhihin maxaa yeelay siduu ka tilmaami doono waxa weeye cibaadada laguma sifaynayo nufuud ee waxaa lagu sifaynaya ictidaad in la tirsanayo caqdiga mucaamalada ee shuruuddiisii aan laga wada helin iyo arkaantiisi waxa weye markaa ama shardi shuruuddiis ka la waayo ama rugni arkaantiis ka la waayo waxa weye markaas ma fulayo lamana tirsanay fiirsa kan wuxuu iskugu daray nufuud iyo ictidaad haddaba nufuudka ictidaadka waxaa lagu sheegaa mucaamalada walidalika wuxuu yhi falcaqdu caqdigii yatasif binufuud fulitaan buu ku sifoobaa walcibaadatu cibaadadina tusaf bilictidaad cibaadadana waxaa lagu sifeeyaa in la xisaabsanayo oo la tirsanayo ad oo keliya isilaaxa waa isila culamadu ku heshiiyeen cibaadada waxaa leey yuctadu biha cibaadada hadii asaxdo waxaa leey yuctadu biha haddayna asaxin waxa leey laa yuctadu biha cibaadadan lama tirsanayo waa inaad ku soo celisaa hadday salaad ahay shuruuddii bar aad ka ku soo celisaa laakiin mucaamalada waxaa leeyahay haddii mucaamalada asaxdo waxa weeyaan mucaamaladan wayna fushay waana la xisaabsanaya yuctadu biha watanfud haddii mucaamaladii ayna asixino shuruudeeda barla waayana ama arkaanteeda barla waayana waxaa leeyahay laa yuctadu biha lama tirsanayo walaa tanfud mana fulayso oo maxaa loo kala qaaday cibaadadii mucaamaladii maxaa yeelay cibaadadi maqsuud bay in qofkii ay ka guddo oo ilaahay subxaanah wa tacaala marka wixii uu ku waajibiyey waajibku kaga dhaco hadday sunnahaydna sunnihii markaa uu kaga dhaco ayay noqonaysaa maqsuudkeeda wakaas marka ka haddii la helo arreedka hadii la helo waxaa leeyahy yuctadu biha oo waxa weeye qofkii ka gudday waay awaabka ilahay baa iskaleh oo ilahay ama awaabin adoonkan ama awaabin mahayo ama awaabkiisa ilahay baa garanaya laakiin qofkan way ka dhacday cibaadadii laakiin mucaamaladu maqsuud bay leedahayoo maqsuudkeedu waxaa weeye in lagu gaadho waxaan mucaamalada loo samaynayo amaradiisi miradiisi hadduu beec aha naqlil inuu sameeya milkii waynu wareejiya hadduu maala nikaaxa waa in xalaal gabadhii ku noqotaa ninka u xalaaloobaa hadday ijaaro ahayd manfacadii ijaarada waa in lagu oofsan karo saa darteed waxaa leeya yuctadu wayanfud waa la tirsanaya wuuna fulaya marka hadduu yani fuli waayo waxay ka dhigan tahay waxa weya baail wey haddii uu faaidin waayo maqsuudkiisii waxa weya baail ayaa markaa lagu tilmaamaya waaya wuxuu idhi alfarqu bayna alxukmi takliifiyi takliifiyi walwadciyi alfarqu bayna alxukmi sharci xukunkii sharciga farqiga u dhexeeya takliifi ee takliifiga ah walwadciyi xukunkii wadciga ah malif markuu noo soo tilmaamay xukumkii takliifkiga tacriifkiisii xukumkii wadciga ahaa tacriifkiisii iyo mid kasta qaybihiisii uu soo tilmaamay ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya farqiga udhexeeya xukumkii takliifkiga iyo kii wadciga ahaa wuxuu ihi walfarqu farqiga udhexeeya bayna alxukmi sharciyi takliifiyi xukumkii sharciga takliifiga ah walwadciyi kii wadciga ahaa ana alxukma sharciyi xukumka sharciga atakliifiya takliifiga ah yatacalaqu bficli mukalaf qofka mukalafka ficilkiisa ayuu ku tacaluqaa mubaasharatan si toos ah fain lam yakun mukalafan qofka duusan mukalaf ahayn falaa yatacalaqu alxukmu bihi xukumkii kumaba tacaluqaba ama alxukmu sharciyu lwadciyu xukumkii sharciga ahaa ee wadcigahaase fahuwa isagoo calaamatun calaamo weeye cala alaxkaami astaan buu u yahay iyo sumad cala alaxkaami axkaamtii altakliifiyati ee takliifiga ahayd almutacaliqati ee ku xidhnaydeh bificli lmukalafi mukalafka ficilkiisa wadalika kaas miaal wey ka jacli guruubi shamsi cadceedda dhicitaankeeda oo laga yeelo calaamatan astaan wasababan sabab looga yeelo liwujuubi salaati almaqhrib salaadii maqrib waajibitaankeedii ay ku waajibaysay cala almukalafi qofkii waxaa weye la mashaqeeyey ee mukalafka ahaa baaliqa caaqilka ahaa fa wujuubulmaqribi maqhribkii inuu waajibo bilguruubi cadcedda dhicitaankeedii xukmun sharciyin waa xukum sharci ah wa guruubu shamsi cadcedda dhicitaankeeduna calaamatun calayhi calaama ayuu yahay astaan fa huwa asagu haddaba lam yatacallaq kuma tacalluqo bificli mukalafi mukalafka ficilkiisii kuma tacalluqo xuubkii wadciga ah fa huwa haddaba xuubka wadciga ah lam yatacalaq kuma tacalluqo kumana saabsano bificli mukalafi mukalafka ficilkiisa mubaasharatan si toos ah oo kuma saabsano xukunka wadciga ahaa wainamaa hase yeeshee tacalaq wuxuu ku tacalluqo ku xidhan yahay oo ku saabsan yahay xukunkii wadciga ahaa bijacli shay shayga laga yeelo sababan sabab aw mise shardan shardi looga yeelo lificlihi samayntiisii aw maanicanna waad ku darsanaysaa waaya wabima anahu maadaama xukunkii wadciga ahaa laa yatacalaq uusan ku xidhnayn bificli mukalafi mukalafka ficilkiisii wainamaa hase yeeshe yajcal uu ka dhigayo ashaya shaygii sababan sabab ka dhigayo aw mise shardan shardi ka dhigayo aw mise maanican mid wax diidaya ka dhigayo fainahu asagu qad yatacadda aharu raadkiisu wuxuu u gudbi karaa u tallaabi karaa ilaa hayri lmukalafi qof aan mukalaf ahayn fallaahu ilaahay tacala korha yajcal wuxuu ka yeelaa litlaafa baabi'intii shay la baabi'iyo la burburiyo sababan sabab ka dhigay lidamaani qofkii inuu hantida uu burburiyey uu magdhabo yalzam waxaa ka laazimaya min wujuudi اlitlaafi burburintii iyo baabi'intii in la helo wujuudu damaani magdhowga in la helo bikadi nadr iyadoo indhaha laga laabanayo can اtakliifi kalifaadii iyo wa cadamihi qofkii inuu mukalaf yahay iyo inuusan mukalaf ahayn iyadoo indhihii marka laga laabanayo wabinaan calaa dalika inagoo arrinkaa ku dhisayna ida atlafa almukalafu qofkii mukalafka ahaa haddii uu baabi'iyo shay an shay wajaba damaanuhu inuu magdhowo ayaa ku waajibaysa wakadalika saasoo kale ida atlafa sahiiru kii yaraa uu baabi'iyo shayan shay lighayrihi qof kale iska leeyahay fainahu yajibu damaanuhu waxaa ku waajibaya inuu markaa shaygii damaano qaado fainahu yajibu waxaa waajiba damaanuhu shaygii la magdhowo oo ilmihii yaraa wuxuu burburiyey magdhowgiisii baa waajibaya liana allaha tacaala ilaahay jacala alitlaafa baabiintii wuxuu ka yeelay sababan sababa oga dhigay lidamaani damaankii wujuudu sababi sababkii helitaankiisii yastalzimu wuxuu laasimsanayaa ama uu keensanayaa wujuud shaygii musababka ee ka dhalanayay in la helo bihadi nadar inagoo indhaha ka laabanayna can itakliifi qofkan inuu yahay mukalaf wa cadamihi inuusan mukalaf ahayn inagoo indhaha ka laabanayna maba eegaynaba qofkan uu mukalaf ba mise mukalaf maaha mar hadduu wax baabi'iyo oo shay burburiyo hanti uu burburiyo waxaweyaan waxaa ku waajibaysa damaankiisii fain kaana lisahiiri ilmihii yaraa hadduu u maalun xoolo hanti hadduu leeyahay daminahu maalkii wuu magdhabayaa fiihi daminahu yani mutlafkii wuu magdhabayaa fiihi hantidiisu ku magdhabayaa bilxukmi sharciyi xukumkii sharcigaha sababtiisana uu ku magdhabaya alwadciya wadciga loo nisbeeyey dejinta calaa maa qadamnaahu sida aan soo tilmaanay xukumkii takliifiga iyo kii wadcigaha ayuu mualifkan kala saarayaa hal farqi buu inoo sheegay furuuq kaloo badanna way jiraan haddaba wuxuu yihi farqiga udhexeeya takliifiga iyo wadciga waxaa weeye in xukumka takliifiga ah uu si toos ah ugu saabsan yahay ficilka mukalafka qofka mukalafka ah ficilkiisa iyo falkiisa qofka hadduu haddaba mukalaf ahayn xukumka takliifiga aslanba kuma tacaluqa asaga ilmihii yaraa kii waalaa xukum takliifiga oo saaran ma jiro axkaam alkhamsihii waajibkii mubaaxi manduub waajibkii iyo waxa wey manduubkii muxaramkii makruuhii mubaaxi intaa midna afcaasha qofka aan mukalafkan lagu sifayn mahayo qofkii waa laa iyo ilmihii yaraa iyo lagu sifayn mahayo waayahay laakiin xoomka wadciga sidiisaba waxa weeye waa wuxuu calaamo u yahay axkaamtii takliifeed astaan buu yahay sidaa darteed baa wadci lagu magacaabo wadci wax lagu magacaabo waxa weeye sharcigaa shaygan ka yeelay sabab oga yeelay ama calaamad oga yeelay xukumkii takliifiga ama sabab ha u ahaado ama shardi ha ama maanic ha ahaado waayo haddaba wadciga ah wuxuu u adeegaya had jeer xukumka takliifiga ah oo uu markaa calaamad iyo astaan u yahay tusaale haddaan soo qaadana maalan cadceedda dhicitaankeeda wuxuu sharcigu calaamad oga dhigay iyo sababba in salaaddii maqhribhee ay waajibto qofkii mukalafka ahaa ay ku waajibto haddaba salaada maqhrib inay ku waajibto qofkii mukalafka waa xukum sharci ah salaada maqhrib qofkii mukallaf ku waajibto waa xukum sharci ah xukumka sharciga maxaa calaamad u ah goormu waajibaya xukumka wadciga haddaba meesha imaanaya oo ah cadceedda dhicitaankeedii ayuu ku waajibaya haddaba cadceedda dhicitaankeedu waa calaamad iyo sabab liwujuubi salaati almaqhrib salaaddii maqhrib inay ku waajibto qofkii hee mukallafka ahaa haddaba meesha laba xukum baa inoo yaala xukum takliifi ah oo ah salaaddii maqhrib inay waajibtay qofkii mukallaf ku waajibtay iyo xukumka wadciga ah cadceedda dhicitaankeeda ayaa sabab u ah in qofkii mukalafkaa salaaddii qarimku waajibto labadii xugum isgarab socdaan takliifigii waa maxay waa salaaddii maqrib waajibitaankeedii wadcigana waa maxay waa cadceedda dhicitaankeedii waaya salaadda duhurna waa saas oo kale waa kaan hore usoo tilmaanay salaadda duhur qofkii mukalafka waajiba ku tahay zawaalu shams cadceeddii inay zuusho oo min kabid smaa samada bartankeeda ka zuusha waxa weyaan sababun liwujuubi salaati duhr wahaa kada maalan tuugga in gacanta laga gooyo waa xukun sharci ah wasaariq wasaariq faqdacu aydiyahuma xadtooyada in uu tuuggii waxadana waa sababun lilqaطc sabab ayuu tahay goyntii gacanta hee laga goynayay haddaba meesha laba xugun baa yaala xugun takliifi oo ah waxa weya goyntii qofkii tuugga gacanta la goynayay iyo sabab xuumkaa keenay oo xuumkii wadciga ah oo ah maaragtay inuu tuugani waxaday nisaab gaadhaya haddaba u fiirso xuumka wadciga ah kuma tacalluqo ficilka mukalafka si toosa uma tacalluqo ee wuxuu ku tacalluqaa shay kale ayuu wuxuu oga dhigaya xuumkii takliifigaa ah sabab ama shardi ama maanic ee asagu si toos a ah ficilkii mukalafka ah kuma dhacayo xuumka wadciga ah baynama xuumka takliifiga si toosa ugu dhacayo qofkii mukalafka ficilkiisii walidalik xukunka wadciga aslanba kuma tacalluqo ficilka mukalafka waayahay ilmihii yaraa ee qofkii mukalafka ahaa iyo qofkii aan mukalafka ahayn labadaba uu ku tacalluqa xukumkii wadcigaah xukumkii wadciga aha mukalaf iyo hayr mukalaf uu ku tacalluqa laakiin xukumka takliifiga ah wuxuu khaas ku yahay qofka mukalafka ah maalan salaadda maalan waajibitaankeedu waa xukum takliifi ah walidalik waxaweeye waxay ku waajibaysaa qofkii mukalafka ah laakiin qofkaan mukalaf ahayn sida ilmihi yaray qofka waa la ku waajibi laakiin xukunka wadciga ah tusaale haddaan usoo qaadano waxaa ka mid ah itlaafka itlaafku in qofkii uu shay baabi'iyo burburiyo hanti qof kale uu leeyahay waxay sabab u tahay lidamaan inuu magdhabo inuu hantida uu burburiyey inuu magdhabo ayay sabab u tahay haddaba xukunku waa maxay takliifiga waa damaankii magdhowgi wayaan xukunka wadcigana waa maxay waa itlaafka burburintan hantidan uu qofka ka burbureeyey ayaa sabab damaan ah waa xukunka wadciga kaasna waayahay kaas ma loo eegayaa mukalaf iyo hayr mukalaf maya ama mukalaf ha qofka hantida burburinaya ama yaanu ahaanin hadduu qof kale hantidii burburiyo xataa qof waalan hadduu qof kale hanti ka burburiyo damaankii waa lagu yeelanaya hadduu hanti leeyahay qofka waalan hantidiisa laga bixinaya hadduusan hanti lahaynna dadkii waxa weyaan ehelkiisii waxa weyaan weligiisi ayaa laga rabaa inuu hantidii maarata keeno waaya marka qofka mukalafka ah keliya kuma tacalluqo xukumka wadciga ee mukalaf iyo hayr mukalaf ku tacalluqaa ilmi yaraa hadduu hanti burburiyo waxaa waajib ku ah inuu damaano qaado hadduu hanti leeyahan hantidiisa laga damaano qaadaya haduusan hanti lahayn weligiisi baa laga rabaa waaya sababka haddii la helo musababkiisi baa laazimaya haddaba itlaafku waa sabab damaankuna waxa waa musabab mar haddii sababkii la helo musababkiia meesha imanaya iyadoo marka la eegaya takliif iyo cadamkiisa inuu qofkan mukalaf yahy inuusan ahayn mukalaf kaasi waa farqigi mualifka noo sheegay farqi kalean sheegi karaa furuuq kalena way jiraan lakin hal farqi baan kusoo koobaynaa oo kale waxaa ka mid a furuuqdii ficilka takliifiga ah ama xukumka takliifiga ah waxaa shardi ah qofka mukalafka qudradiisa inuu soo hosgeliyo daakhilun taxta qudrat اlmukalaf inuu wax suuragal qofkii mukalafka uu samayn kara inuu yahay ayaa markaa shardiga ah. wax aan qofkuuna awoodi karo kuma kalifa walaa yukalif اllahu nafsan ilaa wuscaa waaya laakiin waxa weeyaan xukumka wadciga ah, marna wuxuu noqon karaa taxta maqduuri اlmukalaf mukalafkii wuxuu awoodi karo marna wuxuu noqon karaa wax ka baxsanba qudrada mukalafka sababka maqduur mukalaf qofka mukalafkaas awoodiisa soo hosgelaya waxaa ka mid ah kasaria tuugnimadii tuugnimada waxaan idhi sabab lilqa waxay sababu tahay qofkii tuugga gacanta laga gooyo laga jaro sababkan asagoo wadaradiisa ma ku jiraan mise kuma jiro ku jiraa qofka hadduu doono waxa uu xadi kara haduu doono iska dayn karaa waa wax awooddiisa ku jira marmarka qaarkood waxaa dhici karta xukunkii wadciga ah inuusan qofka mukalafka awooddiisu ka baxsan yahayba sida maalan oo kale cadceynta zuulitaankeedu wuxuu sabab u yahay liwujuubi salaati duhur soo ma cadceynta zuulitaankeedu wax gacantaada ku jira ma aha bihii amaan inay dhalato waxay saab u tahay wujuub iyaami amaan bihi amaan soonkeeda in waajibo bisha dhalashadeedu gacantaada kuma jirto wax gacantaada ku jira maaha waa xukun wadcia laakiin awooddaada ka baxsan wahaakada marka waxaa axkaamtii wadciga ahayd banna waxa weeye daakhilatun fii maqduuri mukalaf mukalafka uu awoodi karaa banna awooddiisa way ka baxsanta akaamta wadcigaha lakiin axkaamta takliifka dhammaan waxay soo gelaysaa taxta qudrat اlmukalaf mukalafka awooddiisii iyo waxa weeye karitaankiisa ayay soo hosgelaysaa hada walilxukmi harci xukunka sharciga waxaa u sugnaaday qaybin ukhra oo kale tudkar lagu sheegay fi kutubi اlmuwasacati kutubtii la waasiciyey fahuwa asagu yanqasimu u qaybsadaa xukunkii harciga ahaa ee takliifiga aha kan min xayu zamani xagga zamanka marka laeg eego almafruud lcibaad cibaadada loo qadaray dheh ilaa mudayaqin mid la cijiriye iyo ilaa mudayaqin mid la cijiriye ka siyaam sida soonkii wa muwasacin mid la ballaariyey kala xaji xajkii wa salawaat alkhamsi iyo salaadihii shantaha wa min xayu adaa'uhu marka la eego gudashadiisa lagu gudanayo fi zamani zamanka dhexdiisa aw bacdahu zamanka kadib la guto ilaa adaa'in ad uu qaybsamaya xukumkii iyo wa qada'in qadlo ada iyo qal uu qaybsamaya ومن xayثu تacaluquhu marka la eego tacaluqitaankiisu ku tacaluqo bikuli fardin qof walba ow bibacضi اlmukalafiin ama mukalafiinta bar ka mid ah uu ku tacaluqayo laa cala tacyiin ayadoo markaa yani aan cid mucayana la xadidaynin cidda uu ku tacaluqayo aan la xadidaynin inqasim wuxuu qaybsamaya ilaa farda cayni farda cayni wuxuu qaybsamaya ka salaati salaadii wa kifaayatin fardu kifaayatin fardu kifaaya qaybsamaya ka taqsiiri meyti meydkii oo la maydho wasalaati calayhi lagu tukado wuxuu ku yidhi mualif markuu soo sheegay xukumkii takliifiga ah xukum takliifiga ahaa yani xukumkii sharcigaasi ahaanba wuxuu u qaybsamayaa buu taqsiimaad fara badan buu qaybsamayaa yani oo lagu sheegay kutubta muwasaca ee waxa wey usuulka kutubta dhaadheer xagga zamanka cibaadada loo qadaray marka la eego wuxuu u qaybsamayaa buu ihi mudayiq iyo muwasac cibaadada zamanka loo qadaray ee sharcigu u sameeyey marka la eego wuxuu u qaybsamaya sharciga ahaa ilaa mudayiqin wa muwasacin mid la mid la waaya haddaba waa xukunkii takliifiga ah, taqsiimaadka xagga zamanka cibaadada loo qadaray wuxuu u mudayaq iyo muwasac mudayaq waxaa looga jeedaa an yakuuna alwaqtu almuqadaru lilficli musaawiyan lahu laa yaziidu calayhi walaa yanqus yani inuu yahay waqtigii loo qadaray ficilkii cibaadada loo qadaray mid ku filan cibaadadii keli ah oo aan kana badnayn kana yarayn kaasaa mudayaq la yidhaahdaa sida maalan oo kale soonka ramadaanka bisha ramadaan soonkeeda oo kale bishaasu ilahay nuu waajibay ramadaanka inaan ramadaanka soonkiisa unbuu ku filan yahay cibaado kale oo min jinsiha ah soonkii lagama gudan karo yacni waxaad samayn kartaa uun maalinta ramadaan hal cibaado oo soon e ah ayaad samayn kartaa e ee laba soon ma soomi kartid soonkii ramadaan iyo soon kale kuma fillo nahaaru ramadaan waaya kaa waa mudayaq waqtigiisa waa la cijiriyey mudayaq wey waaya muwasac waxa weeye waa in wakhtigii loo qadar cibaadada lagu talagalay inuu ka waasacsay oo ka ballaaran yahay cibaadadii laftirkeedii uu ka zaa'id yahay oo uu ku fillaanaya cibaadadii iyo cibaado kaloo jinsigeed ah sida maalan oo kale salaada duhur salaada duhur wakhtigeedu waa muwasac waxa weeye laba saac iyo ziyaada laga yaba marka inay noqoto marka salaada duhurna waa tukan kartaa salaado kalena waa tukan kartaa salaado qalla oo lagu leeyahay salaado sunno ah waa tukan kartaa waa wakhti muwasaca ah watiga awlkiisi baa tukan kartaa watiga wasadkiisa dhediisa tukan kartaa akhirkiisi baa tukan karta intaaba addaa lagu tilmaamaya haddaba kaa waa wati muwasaca xajkii mualifku noo keenay xajku mudayiq ma ah. oo la dhihi maayo qofku markuu xajku sa u waajibo ayaa laga rabaa inuu xajkii aado hadduu aadi waayana waxa weyaan xajkaasi qallow noqonaya maya waa muwasac cumrigo dhan qofku wuu soo xajin karaa intuu nool yahay waaya inkastoo fiicanta inuu degdego oo yani markuu xoolihii helo uu markaa u degdego kaasi waa hadda waa muwasaciyeeyey salaadihii shanta ahaa iyo xajkii wuu nagu tusaaleeyey mudayiqiina wuu nagu tusaaleyey mualifku siyaamkii soonkii soonka sidiisaba yani maalin haddaad soomayso soon mucayana halkaas soon umuu deeqaa maalinkaas laakiin soon kale ma deeqayo ku filaan maayo xagga addaaga marka la eega zamankii in la gudanayay inuu yani ka dambaynayaan wuxuu qaybsamaya addo iyo qallo addihii waa maxay addihii waxaa weeye waa cibaadada inuu wakhtigeedii sharcigu u qadaray aad tukato cibaadada waktigeedi inaad la timaado wey maalan salaadda haddaad wakhtigeedii aad gudato sharcigu u sameeyey waxaa la dhahaa ado haddii wakhtigeeda aad ka dambaysana wuxuu noqonayaa qalo haddii wakhtigeeda ka dambaysana ka dambaysiisana wuxuu noqonayaa qalo oo bacda fawaati wakti alcibaadati yani yani waajibkii wakhtigiisi markuu tegey kadib ama cibaadada waqtigeeda markuu tegey kadib haddaad la timaadaan waxa lagu tilmaamaya qalo kaasina waa addihii iyo qalihii marka xagga zamanka ayaa markaa laga eegay ka horna waxaa laga eegay xagga zamanka cibaadada inta u dhanyahay kan saddexaadna waxaa laga eegay xagga mukalafka inta uu ku tacalluqayo waajibkani wuxuu ku tacalluqayaa mukalafiinto dhan mise mukalafiinta bar ku tacaluqaya hadduu mukalafiinto dhan ku tacaluqayo waxa la dhahaa fardu cayn hadduu mukalafiinta ku tacaluqayo oo marka aan la eegaynin qofka samaynaya ee ficilku la leeyahay ficilka hala ficilkaasi waa waajib in la la ciddii doontaba ha samayso haddii cid samayso inta kale u ka dhacaya marka wuxuu noqonaya fardu kifaaya haddaba fardu caynku waxaa weeye waxa weyaan waa waajibka laga rabo qof kasta inuu la yimaado mukalafa sida salaadihii shanta ahaa iyo soonkii ramadaan iyo wixii la midka fardu kifaayahana waxaa weeye waa waajibka la eegayo ma yuqsadu xusuuluhu min hayri nadar ilafaacil waa waxa sharcigu u qastayay in la sameeyo laakiin iyadoon faacilkiisa la eegayn muhimaddu waxa weya in matluubkii un la helo oo lala yimaado ficilkii waajibka ah laakiin bag ka mid a ah hadday sameeyaan mukalafiinta inta kale uu ka dhacaya haddii la samayn waayana oo wax sameeya waajibka la waayana markaa dhammaan dadkii uga dambaabayaan kaasina waa fardu kifaaye fardu kifaaye haddaba waa in mukalafiinta bar ka mid ay sameeyaan haddii wada samayn waayaan way dambaabayaan haddii laakiin bar ka mid ay sameeyaan bar kale uu ka dhacaya waajibkii tusaaladiis waxa weeye taksiir ilmeyit meydkii in la maydho meydka mayritaankiisa waa waajib sharcigu waajibiyey haddii bar mukalafiinta ka mid ay sameeyaan waajibku u dhacaya haddii wax sameeya la waayana waxa weyaan dhammaantood way dambaabayaan intii ka warhaysay meydkaas la socday meydka uu tukadana waa un lamid isna waa fardu kifaayo saasoo kale salaantii jamaacadii haddii la salaamo koox la salaamo in mid ka uu radiyo waa fardu kifaayo haddii mid ka mida ah radiyo salaantii la salaamay jamaacadaas fardu kifaayo intii kale ka dhacayaa haddii kalena way dambaabayaan jamaacadaas oo idil wax kasta oo farsamo muslimiintu u baahan yihiin oo adduunyadooda iyo noloshooda u baahan yihiin waxa way fardu kifaaya in la helo wax sameeya sida maalan najaaradii oo kale najaarnimadii dhismihii waxaa weeye makaanigii caafimaadkii waxyaabaha sanaa'icda muslimiinta u baahan yihin oo idil waa fardu kifaaya waa in la helaa cid samaysa haddii muslimiinta wax sameeye la waayo waxa wey way damaabayan in la helo culamo muftiin ah oo dadka u fatwooto waa fardu kifaaya dadka u baahan yihin diintoodii cid u fatwooto oo u sheegta oo axkaamta sharciga u cadaysa marka waa in la helaa dad muftiin ah oo fatwadii bixinaya wuxuu yidhi hada wlilxukmi sharci taqsiimaat ukhra qaybo kale yuu leeyahay tudkaru lagu sheegayo xukunka sharciga qaybihiisa kale fi lkutub ilmuwasacati kutubaha balballaarna waaweyn ee usuulka fahuwa xukunkii sharciga ahaa yanqasimu u qaybsa min xayu zamani zamanka haddii laga eego min xayu zamanu marka laga eega zamanka almafruudu ee loo qadaray cibaada cibaadadii ilaa mudayiqin mid la ciiji ka siyaami sida soonkii muwasaci mid la ballaari kara xaji xajkii wa salawatu alkhamsi salaadii shanta min xayu adaahu marka laga eego gudashadiisa la gudanaya fi zamani zamankii dhexdiisa aw bacdahu ama zamanka gadaashiisa aw bacdahu ama zamanka markuu dhammaaday zamankii cibaadadu markuu dhammaaday kadib la gudanayo ilaa adaain aduu u qaybsamaya wa qada'in iyo qallo min xayu tacaluquhu wayanqasim u qaybsamaya min xayu tacaluquhu marka laga eego tacaluqitaankiisu ku tacaluqa bikulli fardin qof kasta oo mukalafiinta ka mid aw bacd almukalafiina ama mukalafiinta bar ka mid uu ku tacaluqayo laa cala tacyiin laakiin cayimid dad mucayan oo la cayimay uusan ku tacaluqaynin wuxuu u qaybsamaya ilaa farda caynin farda cayn ka salaad sida salaadii weeye qaybsamaya ka tasiir meydki meydka meyditaankiisi wey wsalaai calayhi iyo in lagu tukado meydkii tartiibu mabaaxid usuul fiqiga mabaaxidtiisii tartiibinteeda iyo halkan mualif ku sheegaya wuxuu ihi tashtamilu macnaha saa iskugu xigaa mabaaxidta usuul fiqiga kitaabkan hore saan usoo tilmaanay mualifkan soo sheegay wuxuu ku socdaa tartiibkii waraqaadka tartiibkii waraqaadka ku socdaa masaa'il badanna wuu la dheeriyahay saan hore usoo tilmaanay walidaalika ayuu tartiibkan mabaaxidtan sheegaya maadaama saaxib اlwaraqaat abulmacaali juwaynina uu asaga laftiisa uu sheegay tartiibkii mabaaxidtii ama abwaabtii faniga usuulka wuxuu uhi tajtami mabaaxid usuul fiqiga mabaaxidtiisu yani mawduucaadkiisu abwaabtiisu waxay ka kooban yihiin alatii sanadursuha aan ku dhigan doono fi hada khulaasa kitaabkan khulaasada ah cala almabaaxit alaatiya mabaaxidtan ama abwaabtan soo socota almabaaxit almutacaliqa bilalfaad mabaaxidta ama abwaabta ku tacalluqda alfaada alkitaab kitaabkii asunatu sunadii alijmac ijmaci alqiyaas qiyaaskii aladila mukhtalafii adiladii laisku khilaafay altacaadul wاtarjiix altacaadul waxaa weeyaan isku dheelitirnaan altacaadul wاtarjiix iyo kala rajixid yani adiladii inay isku dheelitiranta xagga awoodda ay maaragtay isu dhiganto wtarjiicna waxa weya in la kala rajaxo adiladii oo barkood barka kale laga rajaxo midkii xoog badan mid kale laga rajaxo hadday istacaarudaan weyaan waa baabu tacaarud watarjiix weyaan alijtihaad الاجتهاد اجتهادكي والتقليد تقليدكي وسنعقد لكل واحد من هذه المباحث وحان ugunti doonaa buuri وسنعقد waan u guntaynaa لكل واحد mid walba من هذه المباحث واحدة kamida baaban baab baabkaasoo مستقلا madax banaan الباب الأول baabka koobaad waxa weeyaan buuri في المباحث المتعلقة مباحثtii ku tacalluqday بالألفاظ ألفاadii ويشتمل هذا الباب baabkan wuxuu ka kooban yahay على عدد من الفصول tiro fasalyaal ka mid ah hiya iyadu waxa weeye fasalyaalkaas alxaqiiqatu xaqiiqadii wey wlmajaazu majaazkii wey fasal koobaad wey kaas almantuuqu wlmafhuum mantuuqii iyo mafhuumkii mantuuqu waa lafdiga lagu dhawaaqay macnaha laga fahmayo yani macnaha uu tusinaya lafdiga lagu dhawaaqay weyaan mafhuumkana waa macnaha laga fahmayo ee waxa weyaan fii maxali nutqan laga fahmayn waa mafhumu muwaafaq iyo mafhumu mukhaalafa ayuu yeelan doona wuuna imaan doona mualifku faahfaahin doonaa alawaamiru awaamirtii iyo nawaahi nawaahidii waxyaabii laska reebay waxyaabii laisfari waxyaabii laska reebay alcumuum cumuumkii wlkhusuusu khusuuskii waa caamkii iyo khaaskii almulaq walmuqayad mulaqii muqayadkii almujmalu kii la duuduubay walmubayin kii la cadiyey alaahiru daahirkii walmawalu kii la ta'wiiliyey annaasiku kii wax nasakhay walmansuuqu kii la nasakhay wahadi lmabaaxiu mabaaxita kama tatacalaqu bilqur'an alkariim qur'an kariimka see u tacalluqdo qur-aanka see u tacalluqdo tatacalaqu bisunati aydan sunadana way ku tacalluqdaa wa bikulli ma huwa qaa'imun cala lugati wax kastoo luqada ku dhisan macna wuxuu ku leeyahay qur-aanku keliya khaasku ma aha mabaaxitan yani xaqiiqada iyo majaaska manduuqa mafhuumka awaamirta nawaahida caamka haaska mulqa muqayadka mujmalka mubayinka daahirka naasikha mansuuqa waxaan qur-aan keliya khaas kuma qur-aankana wuu soo gelayaa sidoo kale sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaamna way gelaysaa sidoo kale wax kasta oo luqada ku dhisanna way gelaysaa xataa luqadeenna caadiga ah ee nolol maalmeedkeenna xataa waxaan u gelaya xaqiiqadan iyo majaaskan iyo hadalkeenna caadiga dadka ku takhadubaan ku wada hadlaan iyo waxyaabaha kala qortaan iyo cuquudda dad kala qortaan iyo heshiisada kala qortaan iyo mucaamalaha dadka mucaamalayaan waxaan o dhan way soo gelayaan waaya sidaa darteed qofka usuuliga ee fadhiga usuulka si fiican u fahmay waxa weeyaan waa qof garyaqaana waa qof hee garyaqaan oo dadka u kala garnaqi kara oo hadalkii kala hufi kara yani wixii saxsan iyo wixii khaldan iyo wixii dee dalaalaadkiisii macaaniduu tusanaya hadalka iyo wixii caama iyo wixii khaasa iyo wixii mutlaq iyo wixii muqayada iyo mafhuumkiisa iyo manduuqiisa yani waa qof wax kale hufi kale oo garyaqaana oo wax sharxi kara oo wax caddayn kara oo wax qeexi kara oo gartiisi iyo xujadiisii sheegan kara oo haddii qof kale xujo u keeno xujadiisi garan kara meesha khalal ku jiro ile qofkan waa qof wax fahansan laakiin qofka qawaacidda usuulkan garanayn mama garanaya istidlaalkii iyo meesha hadalku ka imaanaya iyo wixii ka saxsan iyo wixii ka khaldan ma kala saarayo waaya wallahu tacaala aclam wsala allah wslam cala nabiyina moxamed walxamdu lilahi rabb alcaalamiin